xaddaana caliy bnu musir cali bnu musir ayaa noo warramo qaala wuxuu uhi cali bnu musir samictu waan maqlay ana aniga iyo wa xamsatu zayatu halkan imaka aan lahayn damiir rafco mutasila marka wax lagu cadfayo faasil baa lala yimaada anadani cadafkiibay inoo saxaysaa oo cadafkiibay inoo hagaajinaysaa samictu ana aniga iyo halkan haddii la yidhaha samictu wa xamsatu zayatu dee shicirkaa kuba soo aroortee waxay noqonaysaa waxaa dee daciifka xataa shicirkii daciifkuba ah iyadoo daruuradiisiiya wixiisiiba ay jiraan samictu ana wa xamsatu zayatu aniga iyo xamsahaas xamsatu zayat ee habeen dhaweyd weyd aan soo haynay quraadan inooguba jiro toddobada ah ayaa waxaan maqalay min abaana bni abi cayaashin ninka abaan ibnu abi cayaash la ydhah oo dadkii mawaalid ahaa un fayruus baa abi cayaash kan la odhanayay magacana iyo dee dadka la midana in la sarfiyana iyo inaan la sarfin labadaba waa laba luqoo jira in dee abaan aan malaayan sarif ka dhignayo halkan inaan nuunta aan kuba dee minta aan kuba jirano min abaanin min abaan ibn abi cayaash aan idhaahno waayo labadaba way soo naqliyaan isagii abaan iyo cafaan iyo wixii labaan naxwan min alfi xadiiin kun xadiid wax ku dhow baanu kaba maqalay qaala caliyun cali baa wuxuu yidhi wa cali bnu musir falaqitu xamzata xamzan dib intay way ka wada maqleen waa mar dambaan xamze la kulmay waa ninkii dee qariinkiisa ahaa rafiiqiisa ahaa ayay abaanna ay wax ka wada maqleen faahbaranii wuxuu igu warramay anahu ra'a nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi inuu arkay fi lmanaami manaam uu ku arkay facarada calayhi uu bandhigay maa samica wixii uu maqlay min abaana abaan fama carafa ma garan rasuulku minha waxyaalaha kunka gaadhayba ee ay marka ay kaba maqleen ee axaadiistaas ahayd ilaa shay-an yasiiran wax yar uun mooye hamsatan lix aw sita hamsatan shan aw sitatan lix bal horta abaan ibn abi cayaash dacfigiisa oo wax macruufa dacfiguna xaggu uga yimi waa arinta aan sheegnay nin caabido ahaa saalixa ayuu ahaa ee waa sidee khafladiisa badan kaba cabireen adrakatu khaflatu saalixiin dadkii saalixiintaa khafladoodii baa ku dhacday ee ujeeddada waxaan cinaaye ihtimaam ma laha waxna waa maqmaqlay oo waa wariyey wixii muu xifdiyo si fiican uma dabdin ee haddii kitaab uu leeyu ku qortay oo u saxan uu ictimaadsanaya dhibi may timaadeen ee wixii uu maqlay ayuu is odhanayaa weri wixiina ma hagaaguma xifdisna qaladkiibaa badnaanaya oo markaasoo deeto dhici karta hadal taabici leeyahay ama saxaabi leeyihi rasuulka ilaa hadalkii ka dhigaya been uu qastaya maaha laakiin beentiimu dee kuba dhacaya isagoon uba qastin tan baa deeta iyagu hadalkii hore aynu soo aragnay yaxya alqadaanna uu ahaa oo bal maalan arkiitus taas bay ahayd oo taasi iyada waa mid waananka aada u daciifa ee bal masalanna labada saxiixiyana iyo kawaasna inooguma sugne taasi iyada waa mid oo dacfigiisu waa shay laysku raacsay ama nin matruuka weeye xagga marka laeega riwaayo ahaan raggii maaha raggii riwaayo laga qaadan lahaa ma aha weeye laakiin arrintan kale uu leeyahay xamse ama uu cali yidhi xamsa ii sheegay rasuulka ilaahay inuu manaam ku arkay oo oh, wixii aanu ka maqal oo dhan intuu bandhigay wuxuu ka gartayba shan ama lix ay ahayd taas ay ahayd arrinkani maaha xujo imaka halkan la xujaysanayo la leeyahay rasuulka ilaahay baa madaam lagu arko saa yidhi oo waxani ma jiraane saa daraaddeed hebel waa u daciif oo ninkii lagu daciifiyo ama riwaayaadkiisii looga tago la ogaa ee la yaqaanay taas iyada ma aha ee waa istinaasun wixii la yaqaanee la ogaayay ninkani inuu daciif yahay ayuunbaa dee si loogu xoogeeyo loo soo qaatiyo istinaase maaha inay xujo iyadu ay tahay waxa ay tahay taasna <clears throat> arrinkani waa manaam rasuulka ilaahay manaamkiisuna de waaba kii kitaabka insha allah inoogu iman dee kitaabkii hore ee shamaa'ilkii ku soo aragnay man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii ninka manaam arkaa waa arkay ama faqad ra'a alxaqa faina shaydaana laa yatakhayalu bi laa yatakawanunii laa yatamahalu bi alfaadihii rasuulka ilaahay axaadiistiisa shaydaan asal ahaan rasuulka iskuma ekeysiin karo intuu ruux ugu yimaado manaam ma odhan karo nebi moxamed baan hadduu nebi moxamed manaam ku arkay rasuulka ilaahay xaq buu arkay dee fasayraani filaqdana waa kaa iyadana xadiidkii kalaba ahaa bal markaa taasi iyadu waa wax jirto waa mid marka hadday ru'yadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ruuxu madaam uu ku arkay uu arko isagoo shay aynu ognahay shariicada inuu dee waxa weeyaan wax lagu yaqaano sunanimadkiiba ama mashruuciyadii isagoo amraya uu arko ama wax lay ogaa in shareicadu ay dadkii u diidaysay isagoo kaba nahiyaya uu arko maxay maslaxa iyo ay kuba sugan tahay uu ku hanuuninayo u tilmaamayo ficilkii iyada taas in dee kollay culimadu khilaafna kamay keenin waana si guud bay usoo naqliyaanoo dee waaba lagu camal falaya dee ta lagu camal falayna waxaan mashruuciyadiisii bayn ogeyn inuu manhi yahay ama uu yahay wax dee jidaysanba ama uu masraxo yahay oo markaa maaha mujarad ilmanaam xukum lagu xukumay ama lagu camal falaye arrinku waxa weeye wixii dee marka horeba asalkiisu waa inoo sugnaa arrinkana waa xoogeeye laakiin umuuraha kale hadday tahay iyadoo oonay nooca ahayn oo bal maalan dee sunno la ogaa oo rasuulkii ilaahay dee bal sunnihiisii ahayd laguma burinayo manaam la arkay ama waxa weeyaan wax lagumana sugayo waxaan inoo sugnayn laguma sugayo waxaanay tahay walow ru'yadu ay xaq tahay haddana arrinku waxa weeye dee raawigii caadiga ahaa ee soo jeeday ee markaas ayaaba waxaa loo shardayayaa inuu bal cadaaladii kasakow dabdi leeyahay itqaan iyo xifdi leeyaho waata raggan aan arkayna an lena xifdi xumo ayaan u daciifinaynaa ama ay daciif kuba noqdeen markaa inuu soo jeedo dabdi fiican leeyahay wixii uu qabtay sideedii uu haynayay ilaa uu ka gudanayo kaba warinayo bal maalan markaa haddii aan ruuxu dabdigiisi iyo xaaladiisaasi fiicnayn waa tan la celinayo ee ruux hurdaana ruux hurdo seexday iyada inkastoo markii hore itqaan iyo xifdiga lagu yaqaanee meel dabdi maaha oo isagii wax uu qabdanayo ama dabdinayo taasoo lagu kalsoonaan karaa ma jirto horta taasi iyadu way jirtaa markaa sidaa daraaddeed manaamiy iyo waxyaalo axkaam aan shareecadii inooguma sugnayn lagama qaadanayo taas bay fuqahadu yidhaahaan hadduu iyadoo caawo kala rabadaan la eegayey oo dee waaba habeenkii ama dee ay ahayd laylata halaatiin min shacbaan ruuxuu rasuulka ilaahay madaam ku arku ku yidhaha caaw rabadaan haddaan bishii la arag ama tiradii buxsamin laguma soomayo laguma soomayo maha ru'yadii eh, laakiin ma dabdiyo horta iyo waxyaalo ah, markaa xukum lagama qaadanayo taas oo kale bal marka arrinkani waxa weeyaan waa istinaasun eh, maaha in dee ninkii lagu daciifinayaan leenahay dee waqaa'ic kollay beryo kale aan meelahan kusoo naqliyana way jireen oo haddaan dee kollay dad aan hore u maqal aan sooba naqliyo qarnigii toddobaadna way ahayd ayaa nin baa rasuulka ilaahay manaam ku arkay wuxuu ku yidhi manaamkii meesha caynkaasa tag waxaa ku jira kun dinaar baa ku jira meesha caynkaas waa meel uu magacaabay halkaa kun dinaaroo dee rikaas ayaa ku jira qaado la bax wax lagugu leeyahayna ood ka bixisaana ma jiro saasaa manaamku ahaa ninku meeshii buu tegey halka nafteedii kunkii dinaar buu ka helay waa kunkii dinaar iyadoo sideedii ayuu ka helay ti ru'yadii waa ru'yadaa cad wixina halkiibuu ugu tegey waa meesha uu tilmaamay iyo lacagta tiradeediiyo sii uun wixina rikaaskaas bay ahayd arrinkii waxaa yimi dee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maadata dee zakadaba in hadduu wax saasa la helo oo dadka hore ay lahaayeen oo kale oon dee lagu tirinayn baadi ruuxleeya ama luqado inaanay ahayn ma ruux wax ka lumay muslima aanay ahayn dee qayb baa la bixiyaa ama shan meelood meel baa la bixiyaa afartan meeloodoo kalena iska qaaday meeshaasna adigu waa la bixinaya o firrikaasa khumus culimadii baa loo bandhigay waxay arkeen riyadii oo cad xaq ah way ku adkaatay dee inay adigu arrintii malaa waxgooyaanoo waxaana waqtigaa dee raggii jooga ka mid ah imaamkii shahirka suldaan alculamaa cizudiin ibnu cabdisalaam arrintii baa loo bandhigay markaasa wuxuu ku yidhi khumuskii bix dhig buu yidhi markaasaa muxuu yidhi xadiidkan bal riyadaadii waxaan ka dhigaynaa xadiid inoo sugnaaday inay tahay laakiin xadiid kaloo ka xoog badan baa jira oo ah ofirikaas ilkhumus xadiid kaloo ka xoog badan waa xadiid xadiid kaloo ka xoog badane caariday dee taas marka xoogga leba la qaadanayay rasuulka ilahi baa soo jeedkii ku yidhi ofirikaas ilkhumus de ninkina waa sanaabu dadka u weydiinayo de haasi u bixiyo un khumuskii intii kalena waa qaato o kale bal marka waxaan leenahay axkaam lagama ratibo oo axkaami kama ratimaysa waxyaalaha dee istinaaska loola yimaado mooye arrinkana waa baab istinaasun xdثna cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrمي qال أخبرna زكريا بن عdي qال qال لي أbو إسحاq الفزاrي cبداللahi الdاrمي بن cبدالرحمن dاrمي waa imaam macruufa مصنفa xaafiظha bal dee dabqada bukhaarي iyo xifdi iyo iتقاan raggii kula sinaa buu ahaa waqtigiisii bal markaa taas oo dee kitaabkiisana imaka dee musnadka lagaba cabiro ama sunantiisna waa tan aan haynaba ee uu ina soo gaadhay zakariya ibnu cadina waa nin hiqa isaguna oo hiqaatu ruwaad ka mida ah oo dee bal waxa weeyaan adigu taas weeye kolley kitaabkana waa inoogu imaan iman doonaa ninkaa zakariya yidhi qaala qaala lii abu isxaaq alfazaariyu abu isxaaq ayaa wuxuu igu yidhi alfazaariyu reerka fazaare la ydhaha loo nisbeeye waa reerkii macruufkaa ah ee dee waqtigii rasuulka ilaahayna waa dee markaa fazaara cuyaynta bnu xusn iyana reerkoodii weeye ninka markaas kale abtirsiintana qoyskaasu gelayaaba ninkani waa nin markaa aada u qiimo badnaa imaam ahaa oo musanifna ahaa oo kollay kitaab siira iyo walaa xagga m kollay siyartii jihaadki iyo waxyaalahaas taas baa abu isxaaq markaas oo imaam weyn oo macruufa weeyaan oo ibraahim ibn moxamed ibn alxaris baa la yidhaahaa laakiin waa aimadii waqtigiisa waana atbaacu taabiciintii raggoodii dhexe ama sufyaan ibnu cuyane iyo dabaqadoodii weeye mansilada uu joogay bal waxa ina tusayoo kale waqtigii haarun urashiid ayaa nin nimankii zanaadiqada ah lasoo qabto isaguna si dee aabihii u tatabuci jiray aabbihii baa bilaabay buu dadka dee la dabageli jiro wixii la helo waaba la diri jiray oo lasoo qaban jiray ninkii baa yidhi markii lasoo joojiyey loo soo joojiyey qatligii iyo salbigii seedka yeedhi intaasoo xadiid waa tiro aad badan buu sheegay oon dadka kusii dhex oo bal maalan aan xalaashiina xaraam kaga dhigayo xaraamtiina xalaal kagaba dhigayo seed yeeli ujeeddada haddaad disho dararkaasi waa jiraa un deetuu yihi ayna anta yaa caduw min abi isxaaq alfazaariyi wa cabdillahi bn lmubaarak cadowgii ilaah xaggeed ku ilowday haaruun baa odhanaya abu isxaaq alfazari waa ninkan aan hayno iyo cabdullahi mubaarak iyo khulaaniha min xadiidi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam xarfan xarfan kuwaasaan rasuulka ilaahay xadiidtiisa mid mid uga soo dhex saari doona raggaasaanay ka qarsoomay raggaasaa u jooga raggaasaa waxaa soo saari doona bal markaa abu isxaaq muxuu yidhi markaa uktub qor wuxuu ku odhanayaa zakariya can baqiyata baqiyatu min walid oo ninkii habeenka dhawadi aan soo haynay maa rawaa wixii uu wariyo can ilmacruufiina dadka la yaqaano wuxuu ka wariyo ka qoro waayo sidiisa hiqu u yahay ama dee waa ninkaa saduuqa ah habeenkii dhaweyd baan soo aragnay saduuqu lisaan walaa taktub canhu laakiin ha ka qorin maa rawa wuxuu wariyo can gayri lmacruufiina dadka aan la aqoon waa tii habeenkii dhaweyd saan soo sheegayna sheekhe badan oo majaahiir uu leeyahay oo yidhaa halka cabiraan waa shuyuukhdiio baqiye majaahiisha ahayd dadka aan la aqoonee wax kaba warinayo isagu kala gooni noqday kuwa wuxuuda iska daa tadliiskiisuna waa badan yahay ee laakiin dadka la garanayo ee dee siqaadii ruwaadda ee la garanayo iyada wixii uu kaba warinayo qoro ujeeddadu waxa weeyaan ninkan baqiya maaha nin matruuka oo la yidhaha asal ahaan waxba ha ka warinina fara ka qaada saa abaan iyo aan leenahay amsaashi ee waxa weeye dee tadliiskiisa baa badan umuurahaasoo marka haddii waxyaalahaas laga aamin noqdo sida kale nin caalimona waa ahaa oo culimadii waqtigiisiiya saduuqna waa ahaa ee ka qaada buu leeyahy kaa intaa hore aan usoo aragnay bal baqiya hadal baa inoo socda waana hadalka meesha walaa taktub ha qorin can ismaaciil bni cayaashin ismaaciil ibnu cayaash ha ka qorin maa rawaa wixii uu wariyo can ilmacruufiina dadka la garanayo iyo walaa can kayrihim isaga ismaaciil ibnu cayaash buu leeyahy faraa ka qaad ismaaciil ibnu cayaash waa nin isna waqtigiisii ahaa culimadii reer shaam ahayd saabiqiyaba culimadii reer shaam u ahaa ninkaa isaga waxba ha ka qoranba iska daa waxba ha ka hore wax ka baqiyo habeenkii dhoweyd baan soo aragnay ismaaciil ibnu cayaashna halkan aynoogu horeyso horta rijaasha kitaabkan aan wax kaga arki doono ma aha asxaab sugan laakiin kitaabkooda waa ku sugan yahay waxay laakiin culimmadu markaa uu abisxaaq bal markay noqoto waa sax oo dee tadliiskiisa ayaa la yska ilaaliyaa khaasatan tadliiska habeenka dhawad aan kasoo sheekayn kasoo warranne tadliisu taswiya oo xataa isaga maaha sheekhyadiisuna sanadka intiisa kalena waa la yska eegaa waayo xataa dhexdu waxrida isagu bal markaa taasoo waa arrin laguba yaqaano esidiisa kale dee waxa weeye ninkaa saduuqaha cilmina looma diidayo laakiin isma taasi waa caadi ismaaciil ibnu cayaashsan uu abu isxaaq alfazari yidhi kollay waa qowl aanay jumhuur ku waafaqsanayn isaga ismaaciil isagaa ka mudan baqiyo marka la eego waa ka mudan yahay waa nin caalimana waa ahaa sidiisa kalena dee waxa weeyaan hiqo waa uu ahaa ama dee ninkaas saduuqa isagu xadiidka markuu yahay reer shaamna dadkii reer shaam culimada iyo ruwaaddii reer shaamna naxaadiistooda aada u yaqaana dabdiyey oo si fiican u xifdiyey buu ahaa ee eh, laakiin culimmadu intay ku sheegaan waxa weeye marka aanu dad reer shaam ahayn kaba warinayo sida reer xijaaz oo kale ama reer ciraaq iyo dadkaas oo kale oo axaadiisooda aanu aada u dabdin barhkoodna ay e soo naqliyaan dee kitaabkiisii ay e axaadiida reer xijaas ugu qornaayna inuu kaba lumay xifdigooda aanu sugin ayaa akhdaa culimmadu iyo awhaam ku arkeen riwaayaadka aanu ciddii aan reer shaam ahayn markuu ka warinayo marka arrinkoodu waxa weeye iyadoo barhkood ay si mutlaqan ay tawsiiqiyeenba oo mutlaqan ay tawsiiqiyeen aan aqoontiisa iyo xifdigiisa iyo dabdigiisa reer shaam markay axaadiisooda warinayeen taasi aanay cidi diidanahayn ayaa jaanibka markuu dadka aan beledkiisa ayn kaba warinayay waxyaalo iyo akhdaa dhacaan marka isaga ka mudan baqiya ee abu isxaaq qowlkiisa kollay wuxuu a khilaafsan yahay jumhuur lculamaa qowlkoodii nin dee tawsiiqiya waa jiraa si guud kuwa deesan oo kale isaga abu isxaaq yar daciifinaya si guud waa jira ee qowlkoodana waa inay kala qaadkaasna waa qowlkooda ay u badan yihiinoo xadiidka reer markaa reer shaam xadiidkiisa waa xadiidkiisa saxiixa lagaba dhiga laakiin markuu khayra shaam kaba warinaysa reer xijaas oo kale ayaa xadiisyadiisa waxyaala dhaceen oo culimmadu jaanibkaas ay dhahaan takhliid baa xaggaa jira akhda iyo awhaam baa jirta markaa jaanibka ay daciifiyaan bal intaas weeye kuwa ibnu kathiir irshaad ulfaqiisa kusoo naqliyo si guud u tawhiiqiyena way jiraanba ee bal markaa hadalkan hadal lagu waafaqsan yahay abu isxaaq ma aha وxadثna isxaaq iبn ibrahim alxandaliyu waa imaamkii isxaaq ibn rahawey qaala wuxuu uhi samictu bacda aصxaabi cabdlahi cabd llahi bn nimankii asxaabtiisa ama xertiisa barhkood baad maqlay barhkii waa ibhaamiyey ee laakiin intan waa hadalna waa laynoo soo naqlinaya waa baab mutaabacana baqiyana xaalkiisa waan ognahay markaa saa daraaddeed waxba majhuul haba ahaadee wax dariri oo weyni ma jiro bacdigaasaad maqlay qaala isagoo yidhi qaala bnulmubaaraki cabdullaahi bnulmubaarak baa wuxuu yidhi nicma arajulu baqiyatu lawlaa anahu kaana yakni alasaamiya wayusabi lkuna nicma rajulu waa dee nicma waa waxyilo imaniyey madxi inshaau lmadxi weeye waa ammaan oo nicmo rajul waxa fiicnaaday oo nin waxa uga fiicnaaday maqsuuskiina waa baqiye baqiyatu baqiya oo macnaha waxaa fiicnaaday ama ah, haddaan bal baqiyaba mubtada ka dhigno jumladana aan kagaba khabarno baqiyatu baqiye nicma arajulu waa nin fiican aada u wanaagsan weeye oo taas ama dee maqsuuska makabadhaya nicma arajulu macnaha waxa fiicnaado wanaagsan aaday ah, rajulna waxaa u fiicnaaday waa baqiyatu baqiya ama huwa baqiyatu lawlaa anahu haddaanay jirin dhowda oo xafru imtinaacin lwujuud lowlaa anahu haddii aanay jirin isagu kaana inuu ahaa yakni mid kunyo u yeela alaasaamiya magacyada wayusamii magacuu yeelo oo magacaabo alkunaa kunyooyinka haddaanay taasi jirin oo ujeedadu haddaanay khasradaasi jirin arrinkaa isaga ka dhici jiray tadliis baana waxaana ugaba dhacayeen waa tadliiskiisii haddaanay taasi jirin nin fiican buu hayo dee waana aqoontiisii la og yahay xifdigiisii la ogaa laakiin waxyaalahan uu samaynayo waa tadliiskiisii uu laba imanayay oo bal markaa dee tadliiskana waa noocii ay tadliisu shuyuukh odhanayeen kaas bay tahay macanaa macnuhu waxa weeye ama ujeedadiisu ay tahay ninkan tadliis baa lagu yaqaanay marka xaaladiisi waxayd hadduu xadiid ka warinaya insaan ama shaksi magaciisa lagu yaqaano oo magaciisa lagu yaqaanaa oo de kunyadiisu laakiin may shuhroomin oo kunyadiisa looma yaqaan kunyaduu sheegayay oo ninkan hebel hebel baa loo yaqaanaa markaasaa deeta maxay de dadku haddii markaaba la sheego waa la garanaya ya khaasatan hadday weliba nin daciifnimo uu saas intuu daciif yahay waxaan qarinayana waa deeta u dhib badan waa naseexa la-aan bay noqonaysaa qishi bay noqonaysaa marka ninkii magaciisa lagu yaqaanay ee marka magaciisa la sheegaba la garan lahaa ayuu iska daynayaayo kunyo uu leeyahay buu sheegaya abu fulan buu odhanaya ama dee nisbadiisii ama taas baa baabuu sheegaya haddii dee uu imanka ninkan kunyadiisa uu kuma shuhroobayna waxaa lagu yaqaanaa kunyadiisiibuu kuma shuhroobayna buu sheegaya oon dadka badankoodu aanay ku garanahaynba taasaa markaa maxay dhalanaysa oo meesha imanaysa arrinkiisiibaa dee waxay noqonayaan la garan waayaayo waa nooc tadliiso weliba tadriis xun tadliiskaa tadliis sheikh oo wuxuu bal matalan weliba hadduu ninku daciif yahay ninkii maxay noqonaysaa marka ninkii daciifka ah magaciisa marka la sheegay ama kunyadiisa la garan la'aa waxaan lagu aqoon uu kuba sheego waxaa dhici karta inaan la garan oo la yidhaha waa nin majhuulo un laga soo qaado majhuuluun oo kolkol dee dadka qaarna majhuulka way iskaba aqbalaan ama la yidhaha dee mutaabacaan u helayo ay sii kuba xoogeeyaan arrinkuna xaaladiisuna ay taa kaba duwan tahay waa tadriiskii laguma yaqaanayo waa waxyaalahan dee looba daciifinayo markaa loo eegayo ciddii bal sheekha horelaha dadka la yaqaano wixii uu kaba warinayo uun kaba aqbal uu lahaa taabun weliba u wadaa imaamkii oo wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa dahran waa zaman badan yuxadisuna mid noo waramo can abi saciidin alwuxaadiy wakti dheer ayuunbu wuxuu markuu xadiid nooga soo naqlayo wuxuu sheegi jiray abu saciid alwuxaadi abu saciidna waa kunyo alwuxaadina waa reer wuxaado la odhanayo alkalaacina waa tan aan marka dhaweyd usoo aragnay adigu dushaan kaba sheegaye waa nisbadii reerka uun ninkan dee markaa aag kunyuu sameeyey nisbadiisina waa sameey kunyadiisii weeye nisbadiisina weeye waan lagu aqoon markaa dadkii way ka qarsoonayd markaa muxuu idhi imaamkii fanadarnaa waan eegno bal ninkan abu saciid lwuxaadigan ayaan baxsinoon eegno faidaa huwa cabdulquduus waa ninka cabdulquduus ee marka dhawaydaan soo maray ninkan uu abu saciid alwuxaadi lahaaba waa cabdulquduus ibnu xabiib alkalaaci wey ninkaas waa qarin uu qarinayo de waana ninkaa kadaabka ama daciifkama ahaa ninkiibuu dadkii markaa riwaayadiibuu socodsiinaya oo kale waa arrin aad u adag oo kollay deetani jarxi ayay noqonaysaa waa dhanka inoo soo socdaba inuu markaa arrimahan daraaddeed beenaale ugu sheegi jirayba inuu been badan yahay imaamka ina mubaarak fa faida huwa cabdulquduusi de markii horean baqiya waan soo mara malaa tartiib ahaan iyadoo inta baqiya geesiisu raaciyaana malaa <clears throat> wa yar mudaydbe waxadathanii axmed ibnu yuusuf alsdiyu waa nin xaafido oo xamdaan loo yaqaanay muslimna uu ka geeri dambeeyo adigu bal matalan uu ka geeri dambeeyo laba boqol iyo afar iyo lixdankii buu dhintay ilaa saddex sanadood iyabuu ka geeri dambeeyey walow sida kale uu ka wen yahay oo dee raggan uu soo gaadhuu kaba warinayo isagu muslimo soo gaadhin qaala wuxuu yihi samictu cabdarazaaqi cabdirazaaq baan maqlay yaquul xaalu ku qowlayo waa imaamka cabdirazaaq ra'aytu maa ra'aytu meemaan arag ibnalmubaaraki ina mubaarak oo yufsixu caddaynaya biqowlihi qowlkiisa uu ruux ku leeyay kadaabun huwa kadaabun fil ebel waa been nin been been badan ilaa licabdilquduus cabdilquduuskaa dee marka waktiga dheer ay kuwa qaatay si ay ninkan u helaan wax ka warinay ninkaas mooye oo wuxuu leeyahy ibnulmubaarak oo dee imaamka taqo iyo cilmi iyo hadduu khasaalulkhayr ay ku kulmeen isagoo dee dad u unaseexaynayo weeye diinta ilaalinayo o dhowrayo weeye hadal muslimna waa inoo dambeeya dee waxna waan horraysiinay waa isagoo leh kadaab ruux ku sheegaya ruwaadda kaba mida ah, man arag waxaan ahay ninkaa cabdulquduus oo cabdulquduus wuxuu odhanayay fa innii samictu waan maqlay yaquulu isagoo leh lahu oo lahu waaba suurtagal dee markuu waxyaalaha ku ogaaday isagoo kula khidaabay isaga la hadlaya inuu yidhi kadaabun in dee lahuda aan ka dhigno bimacnaa waxa weeyaan lahu liajri waa isaga daraaddiisa oo kaba hadlaya oo ruuxii isaga wax sheegaya isaga wax ka sheegaya isagoo leebaad maqlay kadaabun waxa weeye ninka cabdulquduus ibnu xabiib alkalaaci waa nin been badan ayuu dhahaa dee ninkana horaan usoo ogaanayba وxdثnي cبداللhi بن cبدالرحمن الdاrمي qال سمعت أbا نعيم وذkر المعل بن عرفان faqاaل darimi waa imaamka inagu badan abu nucaymna oo ninka sheekhiisiina isna waa inaguba bannaanto ama kitaabka waa kusoo noqnoqon doonaa waa nin dee rijaaluljamaacaba kaba mid ah waana nin imaamo xaafid ahaayo fadl ibnu dukayn baa la yidhaha laakiin kuyadiisana abu nucaym buu aada uguba shuhroobay magaciisana dee fadl ibnu dukayn baaba la yidhaahaa waa dee asxaabtii sufyaan thawriya dee dabaqadaasbe haddaba abaa nucaym baan maqlay walxaali dakara uu hadal qaaday abaa nucaym almucalla bna curfaana daaribi baa wuxuu leeyahay abu nucaym baad maqlay abu nucaymna markaa wuxuu hadal qaaday jumlo jaxaaliyaawe dee mucallam bnu curfaan ninkaa la yidhaaho nin dee isaguna dadkii aada u daciifkaa ah, kaba mid ah ninkaasuu hadal qaaday markaasaa muxuu yidhi faqaale wuxuu yidhi waa tan hadalqaadkiisa ama xusidiisaa xusaye wuxuu yidhi abu nucaym baa odhanaya qaala ninkaa mucallam bnu curfaan baa yidhi xadaanaa abu waa'ilin abu waa'il baa noo warramay abu waa'ilna waa shaqiiq ibnu salama waa nin mukhadram ah adigu taabiciintii waaweyneyd baan ujeedaa mee ahaa oo asxaabtii ibni mascuud yaba ahaa habeenkii dhoweydna nin shaqiiq laydhaha intuu ay nooguma soo daro ra'yal khawaarij qabay ayaa walaysa markaa dee abaa waa'ilin baynu soo aragnay oo habeenkaa dhoweyd baanu soo aragn waa abu waa'ilkii wuxuu leeyahay mucallim bnu curfaan kolleyna isku reerna way ahaa inuu adeeru baa noo warramay dhib ma laha intaasi ee eh, laakiin waxaa ka dambeeya ah qaala wuxuu uhi markaa abuwaal kharaja calayna bnu mascuudin ibnu mascuud baa nagu soo baxay bisifiina anagoo sifiin joogna sifiin ayaa ina mascuud nagu soo baxay taas buu yidhi ninkan been bay ku sheegayaan culimmadu markaa muxuu yidhi abu nucaym waa kan faqaala abu nucaymin abu nucaym baa wuxuu yidhi atirahma waxaad u malaynaysaa atadunnu waa ibnu mascuud bucuha in lasoo saaray bacda almowti ma intuu dhintay dabeed baa lasoo saaro waa soo noqday mataas buu leeyaha turawa bucuha bacda almowt ujeeddadiisu waa maxay ninkani been buu sheegayaa weeye abuwaila hadalkan uu yidhi been buu kaba sheegayaa sababtuna waa maxay ibnu mascuud labiyo soddonkii hijiradu dhintay khilaafadii cuhmaan ibnu cafaan haddii sanada laga dambaysayna saddexiyo soddonkiibuu dhintay khilaafadii cuhmaan ibnu cafaan sifiinna waa meel dee ku taalay bal matalan adigu dee kol adigu sifiinna waa mawqacadii shahiirka ee cali bnu abi aalib oo amiir almu'miniin oo jaanib oo reer ciraaq laba socdaan iyo mucaawiya oo jaanib oo reer shaam ay laba socdaan ay dee ku dhex martay kollay toddobiyo soddonkii hijrada bilowgiisii ama bishii safar bilowgeedii dee muddana qaadatay taasba weeye markaa bal markii uu dhintay ibnu mascuud iyo sifiin markan uu dhacay muddadaasa udhexayso haddaan bal saddexiyo soddonkii nidhaahnaba afar sannood baa udhaxaynaysa isagana wuxuu leeyahay waa abuwaa'il ka soo naqlinaya imaamkaas iqada ee caabidkaee taas thiqadaa ka soo naqlinaya ibnu mascuud baa anagoo sifiin joogno nagu soo baxay markaa haddii ibnu mascuud ka soo baxay sifiin inay waa la ogyahay inuu horteed dhintee markaa maxay noqon ma inuu soo noolaaday oo intii lasoo saaray ama uu soo noolaaday bacdalmowt dee taasna waa la ogyahay ruux dhintay ma soo noqonayo markaa maxay natiijadu tahay been buu sheegayaa weye ninkanaa beenaalaha ina haddii ay hadalkani uu run yahay waxa uu run yahay waxay ahaan layd inuu soo noolaaday ibnu mascuud nama soo noolaan oo ruux dhintaa ma soo noolaado arrinka markaa waxay noqonaysaa mucallim bnu curfan iyadoo dacfigiisa la ogyahay waxaan uu sheegaya inay been tahay oo dee had iyo goor dadkaa beenta sheegayoo kale waxyaalahan iyo waxyaalo kaba daran ayay sameeyaan oo dee ruuxii inaha ilmaan uli markiiba uu ogaanayo e laakiin dadkii kale waxaa garanayba waxay dee dhexdoodii ay ku soconayaan oo ay dee bal matalan ay kaba qarsoomaysaan kharaja calayna ibnu mascuud bisifina oo kollay taariikhda iyo waxyaalahaasna aad bay muhim u yihiin dadkaa beenta sheegay iyo waxyaalahaas iyo dadkaa bal xataa haddii waxaan ay warinayeen ay jiraan laakiin cid aanay sooba gaadhin ama aanay waxaan ka maqlin oo cidi udhexaysa intay tuuraan samaacood iyo maqalkooda sheeganaya iyo dee taariikhda iyo waxyaalahaasi waa dee shay muhim oo waabata ay lahaayeen haddii dee ninkii aad tuugtaan oo kale labada da-ood dee kula xisaabtamo ujeedadiisa iyo da-diisa weydiiya ninkan uu ka warinayana bal maala masalan iyo taas weydiiy oo kale ama ogaado labadii dawlad baa laysu egayo dee in badan bay ku fashilmeen nin baa la odhanaya fulan baan kaba wariyey waxaaba dee ugu yar goormaad adigu dhalatun baaba ahayd ama da-daad ahayd markaasuu da' sheegtaa waa da' la ogaya ninkan inuu sii mootanaaba oo dee cabdibnu xumayd cabdi ibnu xumayd kaba warin sheegtay inuu kaba warinayo xaakim iyo markay tii weydiiyeen yidhi wuxuu sheeganayaa bacda mowtihi waqti saddex iyo toban sanadood ka dambaysay inuu wax ka wariyuu sheeganaya oo kale markaa dee waa umuuro taariikhda lagu dabdin karo dadkaan beenaalayaasha aan beentooda lagu soo saari karo markay dee jaanibkan dabaqaadka ruwaadi ruwaadi iyo taariikhdoodiiyo la garanayo aturaahu bucia bacd lmowt dame lama soo saarin waaye markaa isagaa been sheegaya xadaanii camr bnu caliyin waxasanun ilxulwaaniyu kilaahumaa can cafaan ibni muslim waa dad aynu soo wada aragnay ee dee xasan ibnu calina waa kan inagu soo noqnoqonaya camr bnu caliyin alfallaasna waa nin la idhaha xaafid oo kollay lixdan ummuhaad kaliiba ay la wada kulmeen waxna ay kaba wariyaan horena aynu usoo aragnay cafaan ibnu muslim oo isagana nin mutqin ahaa aynu hore usoo aragnay bay kaba wariyaan labadooduba marka wuxuu yihi cafaan kunaa waxaanaynu cinda ismaaciil ibna culayata ismaaciil ibnu culaya ayaanu agtiisa joognay majliskiisii baanu fadhinay ismaaciil ibnu ibraahim imaam la yidhaah weeye ibnu miqsam waa nin imaama xaafid ah oo iqa oo aad u itqaab badan oo dee markaa la eego dabaqada atbaacu taabiciintii shaaficiyana waa dad ay wax kaba wariyaan culayana waa hooyadii waa loo nisbeeyey waa ku shuhuroobay ee walow la yidhi waaba indnici jiray oo isagu ma jeclayn oo saasaa shaaficiya loogama soo naqliya inuu odhan jiray ya xadathana ismaaciil aladi yuqaalu lahu ibnu culaya ismaaciilkan lagu sheego ee la yidhaha waa ina culaya ayaa noobarrabsi isaga duwa inuu isagu ibnu culaya kuma yidhaaho bal maalan marka waxa weeye laakiin dee waa ku shuuroobay oo tacriifkiina san horeba usoo yar aragnayna wey aan hadal uga soo naqlinay waxyaalaha caynkaasee alqaabta ah ee ama nisbooyinkaasee ruuxii diidayo haddii looga jeedo un tacriif ruuxii waa sidii lagu garan lahaa markaa taasi iyad waxa weeyaan dee dhib ma laha ee haddii tanqiis iyo loogaba jeedo ayay markaa noqonaysaa ta dhibta keenaysa ee xanta noqonaysa ismaaciil ibnu culaya ayaanu agtiisa kuma sugnayn waxaana jirta kutubtan maqaalaadka iyo kutubtan dee waxyaalo nin aqwaal aad u shaada oo shuduuda ay kaba soo naqliyaan baa jira ibnu culaye isagana laba yidhaaho waa nin dee muctazile ahaa jahmina ahaa sifaadka inkirayay oo kale ibnu culaya isagana uu yimaadaya laakiin waa dhalay oo dee waa ibraahim ibnu ismaaciil ibnu culaya ee maha imaamkan ah, waa nin uu dhalay oo kaa shaaficina uu lahaaba dee ibnu culaya waa ninkaa uu sheegaya ibraahim dal jalasa fi baabi dawaal waa baabala masjidkii masir kuba yaale waa nin raalloosan halkaa fadhiistay bal markaa waa ninkaas abubakr alasam ay had iyo goor israaciyaan oo isaguna aaraashaada lahaayo ru'uustii muctazilada kaba mide ninkaasi waa nin kale weeye kaa jahmiga ah ee bal matalan culimadu dalaalka ay kuba xukmiyeen aqwaasha shaad kale shuduud kalena ay kaba soo naqliyaan abubakr alasamna had iyo markaa waxyaala ay wada qabaan ay isa soo raaciyaan kolkol kani waa imaamkii kaasi waa inankiisa faxadaa rajulun nin baa waramay majliskii baa la joogaa nin markaa majliska fadhiyey baa can rajulin nin kale oo sa ayuu wax ka soo naqliyay ama xadiis buu ka sheegay fa qultu cafaan baa odhanaya waxaan idhi ina haadaa ninkan aad wax ka naqlinaysaa id wax ka warinaysaa ismaaciilla waa maqlayaa majliskiisii baa la fadhiyaa laysa bisabtin nin siqaa ah maaha nin lagu kalsoon yahay maaha qaala rajulu markaasa qaala wuxuu yihi markaa cafaan faqaala rajulu ninkii ninka wax ka warinayaa yidhi ikhtirta waad xamatay ninka maxaad u xamanaysaa waad xamatay qaala ismaaciil ismaaciil baa wuxu uhi maqtaabahu muu xaman arrinkani xad ma aha walaakinahu xakama wuxuu xukumay annahu laysa bihabti inaana siqa ahayn ehel riwaaye aan ahayn waa naseexatani ee maaha xan kolayna horaan taa waxugaba soo aragnay waanu inoo dhamaysaa waxyaalana وxadثna أbو جعر frn الdarimiي qال xadثna بشر بن cمر qال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن abu jacfar axmed ibnu saciid ibnu sakrin baa la yidhaha nin hiqoo caalimo oo itqaan badan oo xufaadii xadiidka ka mida ayuu ahaa oo kolley waana nin muslim iskuma waqti ah ama isku dabaqaba ay noqonayaan walow dee sida kale uga waweynaa xagga geerida uu ka yar dambeeyey bishr ibnu cumarna waa nin sida hiqawn qaala wuxuu ninkaa bishr ibnu cumar sa'altu malik bna anasin malik bnu anas baan weydiiyey waa imaamu daar ilhijra imaam malik can moxamed ibni cabdiraxmaan ninka moxamed ibni cabdiraxmaan la yidhaah aladi yacriwi can saciid ibn lmusayib waa nin reer madiine ahaayoo saciid ibnu lmusayib wax kaba wariya ninkaasaan hi bal iiga waran ninkan waxaa adigu aada looguma yaqaanaa kunyadiiso abu jaabir albayaadi ayaa la yidhaahaa waa malaa reer ansaaro reer bayaado maruu habaarayo waa ninkaasa idhi bal iiga waran faqaala wuxu laysa bihiqati nin lagu kalsoon yahay maaha waxa ka warin wasa'altuu waxaan weydiiyey can saalixin mawla taw'amati ninka saalix la yidhaaho saalix la yidhaaho ee mataanta mawlaheeda ahaa mawla taw'amati waa mataantii mawlaheeda ahaa ayaan weydiiyey fa qaala isagiina wuxuu yidhi waa saalix isagoo sheegaya laysa bihiqatin nin lagu kalsoon yahay maaha kolley imaam maalikna waa ninuu soo gaadhay isagoo da-ah oo la yidhi waa asaasa qaybaa buu soo gaadhay oo dee markaasay tan ahaydee balkaasna fiqa maaha u dhi saalix tamaamad waa nin horta taabiciintii kaba mid ah oo ninkani in kollayda idlaaqan imaam maalikna waa waqtigu soo gaadhayo xaaladiisu say ahaydee qowlka adigu dee meesha ay raajaxe culimmadu ay ninkan ku sheegaan ninkani markii hore kollay dee saa ma ahayn laakiin mar dambuu weynaaday ayaa waxaa ku yimi ikhtilaad xifdigiisiibaa xumaado wixiibaa isku darsamay markaasuu doonay haddana inuu waxwariyo deetay khalad iyo qalad eh, akhdaa badani ay kaba dhacday culimmadna markaa waxay tiriyaan rag waxoogaaya ayay tiriyaan oo leeyihin beryihii hore iyo intuu caadiga ahaabay wax ka maqleen oo ibnu abi dibi uu kaba mid yahay ibnu abi dibi uu kaba mid yahay ayay tiriyaan markaa qolooyinka ibnu jurayj iyo ibnu abi dibi iyo ziyaad ibnu sacad iyo rag bay tiriyaan oo yidhaahaan waa markii hore kuwa iyaga xadiidkoodu waa roon yahay bal markaa taas eh, laakiin dadka kale ee markan dambe ikhtilaadku ku yimid tagayurku ku yimid laba kulmay ayaa dee ah riwaayadoodu aanay wax ka soo qaad lahayn markaasna xifdigiisi baa xumaaday weyni daraaddeed baana xifdigaasi uba xumaaday walow ibnu xibbaan uu isagu yidhaaho xadiidkiisii dambe kii horea isku darsamay oo may kala soocin waayo har goor mukhtalidiinta dee daabidkooda haddii la kala sooci karayo xadiidkiisii hore kii dambe kii uu qabla alikhtilaad wariyey kii uu bacda alikhtilaad wariyey qabla alikhtilaadna waa la qaataa bacda alikhtilaadna waa laga tagaa laakiin haddii aan la kala sooci karayn ama raawigani ruwaadday ku kala soocaanay labada waqtiba uu la kulmay markaasoo kale waa layska faraha laga qaadaa markaa ibnu xibbaan wuxuu kaba dhigaa inaan xadiidkiisu kala socnayn eh, laakiin way kala qaadaan rag bay magacaabaan raggaan magacaabay ay kaba midto ay leeyihin waa markii horey laba kulmeen oo bal maalan taas oo kale riwaayadooduna markaa xoog bay leedahay ama qolooyinka kale waa markan dambey kaba wariyeenoo dee bacda alikhtilaat baa samaacooda riwaayadoodu waa daciif imaam maalikna mar dambe ayuu la kulmay un uu arkay faqaala tawaamadana waa haweeney ina umayat ibnu khalaf ahayd oo de waa ninkii reer jumax ee waxa weeyaan lagu dilay dagaalkii beder isagoo gaalaba la dilay ayaa matalan dhasho gabadh kale iyadna lamataan ahayd oo sabay dee tawamadan mawlihiisa iyadoo dee malaa xoreeyey isagay xoreyseen faqaala wuxuui laysa bihiqatin wasaأaltu can abilxuwayrisi ninka abulxuwayris la yidhaahana waa cabdiraxmaan ibn mucaawiyata ibn xuwayris baa la yidhaha nin isna ansaara waa reer madiine ah bal ninkaas baan isagana weydiiyey faqaala wuxuu uhi laysa bihiqatin nin lagu kalsoonyahay kaasna ma aha wasaأaltu can shucbata aladii rawaa canhu ibn abi dib nin shucba la yidhaaho oo isaguna dee waxa weeyaan reer bani hashim mawlahoodu ahaa ibnu cabbaas iyabuu wax kaba wariyaa oo waxa weeye ibnu abidiibna waxbuu kaba wariyey bal ninkaasna kaba warran baan idhiyo fa qaala wuxuu yidhi isagu laysa bihiqatin wasa'altu waxaan weydiiyey weli bishri baa weydiinaya malik baa la weydiinaya can xaraam ibni cusmaanin ninka isaguna xaraam ibnu cusmaan la yidhaha bal magacaasuu leeyahay waana dee waxa weeyaan ansaar baa magaca la bixi jirtay shaafici baa laga soo naqliyay inuu yihi dee alriwaayatu can xaraamin xaraam xaraam in wax laga wariya xaraamba weeye ninkaas bal haddaba ninkaasaan weydiiyo isaguna aad u daciifa ah bal matalan taas baan weydiiyey oo mala xaggan tashayucana ku xeel dheeraa faqaala wuxu uhi laysa biiqatin wasa'altu malikan can haulaai alkhamsati faqaaluu dee iyagoo majmuucoodu weydiiyo faqaala wuxuui laysuu biiqatin fii xadiidin xadiidkooda mid lagu kalsoon yahay ama xagga xadiidkooda iqa kuma aha wasa'altu can rajulin aakhara nin kale weydiiyey nasiitu ismahu berigii dambuu leeyahy magaciisii iloobayna markaa waan weydiiyo faqaala wuxu uhi hal ra'aytahu fii kutubi kutubtayda ma ku aragtay ninkaas miyaad ku aragtay qultu waxaa ihi laa may kutubtaada kumaan arag baan idhi oo kutubtaada kumaan arag aale wuxuui low kaana hiqatan hadduu hiqo yahay la ra'aytahu fii kutubi kutubtaydaad ku arki layd bal adigu imaka halkana waxaa inoogu sugan horta arrinkii horunbaa inoo socdo ah dadka iyagu daciifka ah ehel aan riwaaye u ahayn in la sheego la caddeeyo si dadkii looga digo loogu naseexeeyo dee xadiidkoodu xujo maahay aan iyagii xadiis looga qaadan hadhow dadka ay ku camal falaan oo ay diin kaba dhigtaan oo sunnii rasuulka ah in dee in loo naseexeeya taasi waa shay waajibaba jarxigoodu tanna waa tii uun ibaan maalikna waa kaas rag dhowra ama shana israaciyey oo bal markaa taa yidhi oo iyada taasba weeye arrinkan kale dee kolkolna idlaaqa qaarkoodna wataan aan leenahay isagoo kale saalix mawlatow ama wax la qaydi karo oo labadaa waqti la kala qaadi karo hadalkiisan kale uu leeyahay haddaad uu siqo yahay kitaabkaygaad ku arki laydna taasna waxayna tusayaan in imaam maalik ee horta waxyaalo ka qarsoomi karaa way jiraan oo waa bashar hadduu magaaladiisi iyo dadkii aad ay dee u mumaaraseeyo xadiiskoodu in badan arkay oo aad u yaqaano dad socoto kolkol uula kulmo dee aan xaaladiisuna taa ahayn way dhici kartaaba e laakiin tay inoo soo baxaysaan waxa weeyaan ciddan uu isagu wax ka warinayo inay agtiisa hiqo ku tahay oo isagu nin uu ku ogyahay dacfi inaan waxba ka warin dee waanay jiraan culimo culimmadu ay tiriyaan oo wax iqa uun wax ka wariya waxyaala dhaafi karaa way jiraan cala alaqal la odhan karaa un horta ninkani agtiisa siqu ku yahay haddii bal dadka kale ay wax aanu kama ogeyn ay kaba ogaadaan barhkood ee eh, laakiin ninka isaga wax ka warinaya inuu dacfi ku ogayo waxba kama warinayo waa kanle haddii aad ninkani iqa yahay kitaabkaygaad kaba heli lahayd walow dee ay meesha ay imanayso masaladii ah tacdiilkan cala alibhaam oo haddii la yidhaho waxa kastoo kitaabkayga ninka kusuganba waa iqo dee bal waxay kollay waa horta agtiisuu siqa ku yee waxaa dhici karta kolkol in lagaba helo cid aan dadkii kale agtooda siqa ku noqono xalay waxaan soo haynay oon soo sheegnay ninkii cabdulkariim ibn abi marka abu umaya cabdulkariim ibn abilmukhaariq oo kale imaam malik waatan lahayn dee reer ciraaq buu ahaa culimo ayuu ahaa ama sabtigi iyo taale macrifana aan u lahayn markaas sidaasuu kaba wariyey oo dee waa ku kadsoomay oo waa nin daciifa waana waxna uu kaba wariyay marka waxyaala saas way dhici karaane laakiin muhimku waxa weye ninkai isaga wax ka warinaya imaam malik waa nin agtiisa hiqa un ku ah kollay culimo taa la wadaagsataan way jiraan وxdثnي الفضل بن سهل qال xdثnي يحيى بن معين waa imaمkii أهل الجرح والتعديل qال xdثna حجاج wa حجاج بن محمد الأعور kitaabku inooguba iman doonaa qال xdثna بن أبي ذئب isaguna waa nin imaamo dabqadii imaam مالك ba ahaa oo kollay aad u qiimo badnaa iبن أبي ذئب oo waxa weeyaan kollay de caalima uu ahaa culimadii waaweyneyd ee محamed بن cabدالرحمن oo waxa weye محamed cabدالرحمن iبن أبي ذئبgana mar dambe u abtirsiintiisa gelaya oo nin quraysha weeye shaafici baa waxaa dee hadalladiisii kaba mid ahaa wuxuu leeyay cid dee ujeeddadu waa culimmadii bal aada ugu dhoweyde aanu laakiin la kulminee cilmigoodiina uu jeclaa inuu laba kulmo ujeeddadu ciddee markaa idhaaftay oo aan ku ka qomamoodo dee la kulan la-aantoodaas ma jirtoon ahayn lays ibnu sacad iyo waxa weeyaan ibnu abidib ibnu abidibna hagaaguma gaari kareenbo dee markaa uu dhintay sagaal jir baabu ahaabe lays buu yar gaadhi kar lahaa hadduu hore masar ugu tago ujeeddadu waa mansiladii iyo cilmigii iyo dee heerku gaadhsiisnay waa nin adigu kollay musanifna ahay imaamna ahay ashraxbil ibnu sacd wa kaana mutahaman macnaa ninkaasuu nooga soo warramay waxaanu ahaa waa nin isaguna ansaar ama mawaalidoodii ka mid oo reer madiine ah nin waxa weeye mutahama la tuhmo been lagu tuhmo shuraxbiil ibnu sacad marka la eego xaggan maqaazida iyo cilmigan siirada iyo maqaazida wuxuu ahaa raggii heerka sariya aqoonta aada u durugsan kuba lahaa ay kaba cabiraan a'imatulmaqaazi buu ahaa waqtigiisiina waxaa la yidhaha malaadee cid aqoon uga aqoon badnaydaba jaanibkaasi ma jirto ninkii waa cumriyey waa weynaaday markaasu aadna u baahday dee ninka aan taqwada lahaynna waa noqday markaasaa waxaa dhacaysay dee adugu baahidii iyo waxyaalo inuu dee waxyaalo aanu dee isagii warinba uu tanoo kale uu wariyo bal dee waxaa dhacaysa ileeyihin baahidiisaa daraaddeed waana wax ay ka cabsan jireen dadku inuu dee nin u yimaado isagoo wax ka doonayo haddii waana ninkaa aqoonta sare maqaazi u leh haddii wixii uu doonayay ka waayo inuu kuwa odhanay waa abnaa saxaab oo kale anta lam yashad abuuka bedran oo kale aabbaha beder ma joogin iyo macrifana waa u leeyahay waxyaalo saasoo dee iyagana hadalays markaa muu ahaa nin adigu xaajada iyo baahidaas iyo waxyaalo markii dambe dee hadaladaas iyo waxyaalahaas dee ama ku kici jiray haddaba ninkaas oo kale waxa weeyaan aad buu markaa wana u cumriyey baahidaa badanna way ku dhacday waxyaalahaas dee kolley waa taqwo la-aan iyo cabsila aan baana arrintaas markaasay noqotay inaan dee riwaayadiisa la xujaysan وxdثnي محمد بن عبد الله بن qساd qال سمعت abا اسحاq الطالقانيa yqul abا اسحاq الطالقاني horeynu usoo aragnay iyo qhزاadkan iyo iyo بن مبارك iyo halkii isناadka markii uu inoo soo bilaabayaba الاسناad من الدين waa ninkii uu kaba warinaya yqul low khayirtu haddii lay dooransiiyo bayna an أdخل الجنة iبن المبارك baa leh inaan anigu jannada galo wa bayna an alqaa inaan la kulmo cabdullaahi bna muxarari ninkaa cabdullaahi bna muxarar la yidhaaho aan la kulmo haddii aniga lay dooransiiyo lakhtartu waxaan dooran lahaa waa dee xiisahan u hayeen u xiisaystaa bal ninkaa inaan arko warkii fiicnaa iga soo gaadhayay cibaadadiisa iyo salaaxiisa iyo waxyaalaha weeye an alqaahu inaan la kulmo ayaan dooran lahaayoo uma bacdigeed an adkhula aan galo uma adkhula aljannata jannada aan galo taas baan dooran lahaa <clears throat> taas buu idhi markaasaa wuxuu ihi falama ra'aytu markaan arkay kaanat bacratun axaba ilaya min salo ayaa noqotay midan xaggiisa aniga looga xaggayga loogama jacayl badan yahay oo anigu ujeeddadu ninkan cabdullaahi ibnu muxarar kolley hore ayaynu muqadimada ugu soo aragnayoo qolooyinka akhbaar munaakiira la warinayo markuu calaamatulmunkari fi xadiidi lmuxadisi ida mucuridat riwaayata hadalkaa markaynu muslim soo haynay ayuu dhaha muxadisiinta nooca waxaa kaba mid ah riwaayadoodee mahjuura alxadiid een la aqbalayn riwaayadoodee had iyo goor dadka kale waxay warinayaan khilaafaya isagu ku bilaabay cabdullahi ibnu muxarar iyo yaxya ibnu abi unayso inoo dambeeyey iyo qolooyin saasa ayuu kuwa bilaabay cabdullahi ibnu muxararna marka waa nin aada u dee daciifa kollay ibnu maajahna kitaabkiisa waa ku sugaya nin matruuka sida kale dee nin caabida waa ahaa waana arrintan uu jeclaaba inuu maqlo wararkii kasoo gaadhayay laakiin markuu arkay waxyaalaha uu warinayo qiimaha ay leeyihiin iyo dee sa ay yihiin iyo waxyaala aan jirinba ama dee aan la qaadan karin inuu warinayo ninkii ayuu markaa arrintan ay noqotay ayuu dee waxa weeye ra'yigiisiiba isbedelay marka horena waa masiladii macnuhu waxa weeya ninkani ibnu xibaan suu ihaa kana min khiyaari cibaadi ila anahu kana yakdibu walaa yaclam wayaqribu alakhbaara walaa yafham waa cibaaradii ibnu xibaan wuxuu min khiyaari cibaadillaahi saalixiin xagga cibaadiya waa arrinkan isaga markuu maqlay cibaadadiisii suhdigiisii salaaxiisii uu jeclaystay horta bal inuu arko ee hataa haddii la yidhaha janno gal intaana laba kulmid malaa uu dooran laha waxa weya saa uu yidhi inuu isaga horta bal arko laakiin maxaa ku dhacay kafradaa saalixiinta waxa aanay dee hubin waxay maqleen un oonay xafidin oo dabdin bay iska warinayeen wixii kolba lagu yidhaahna way warinayeen oo markaasaa iyagoon garanayn bay been ugu dhacayeen waxaan been ah ayay warinayeen akhbaartii markay isdhaahaan iyo asaaniid ma toosinayaan matnigii markay isdhaahaan ma xafidsanee ma toosneen isagana markaasaa waxay noqotay in akhbaartiina iyagoon garansan iyagoon garan ahayn taasoon u badrheerin ay qalbiyaan ay dabagediyaanba waxyaala beena ay dee markaa ku dhacaan iyagoon laakiin u camdiyin dee markaasaa deeta adigu hadalkana ibnu mubarakna taasuu yihi bal markaa horena waynu usoo aragnay waan usoo aragnay bal ninkan baan ku khatimi doonaa casharka <clears throat> waxadaani alfadl بن sahl qaala xadaana waliid bnu saalixin qaala wuxuu yidhi cubaydullahi bnu camrin cubaydullahi bnu camrin oo dee kole aan wax filaya ina hore soo aragnaan raqi ayaa qaala yidhi wuxuu yidhi qaala cubaydullah qaala zaydun zayd baa yidhi yacni wuxuu u jeedaa ibna abi unaysata waa nin rijaasha bukhaari iyo muslimba kaba mid ah oo hiqo ahaa xadiis badnaa faqiih ahaa walow dee isagoona dhintay ninkaa zayd ibnu abi unaysataa yidhi laa taakuduu can akhi walaalkay waxba ha ka qaadanina arrinku diin buu ahaa maaha waxay dee ruuxan ay uga jeedaan oo ruuxana idinla cola amasan ay ku jaraaxeeyiyo taasoo kale dhiib bay ahayd oo saa daraaddeed markay jarxiyo tan noqoto umuuraha iyo naseexo walaalkood hadduu yahay ama aabbahood uu yahay ama qariibkoodii kale hadduu yahay may dhowrahayn ee way sheegayeen wuxuu yahay waa zayd ibnu abi unaysa baa leh walaalkii aynu horena magaciisa ugu soo aragnay khudbaddii yaxya ibnu abi unaysa ayaa laydhaa ayuu leeyahy walaalkay waxaa ka warina ehel uma aha riwaayo cali ibnu madiini baa aabbihii la weydiiyey markaasuu yihi kayrkay weydiiye aabihii baa la weydiiyey markaasuu yihi ayrkii kayrkay weydiiye waa lagu celiyo deetuu yihi aabahay daciif weeye markaa taas kale weeye waa aabihii isaga dhalay weeye taasi waayo arrinku waa diin waa naseexo markaa taas weeye waa diinta ilaalinteedii marka muxuu yidhi laa taakhud can akhi waana kan magaciisi xadaanii axmed bnu ibraahim adawraqiyu qaala xadaanii cabdusalaam alwaabisiyu cabdusalaamkani muqadimadun buu inoogu sugan yahay abu da-uudna kitaabkiisa waa kusugan yahay lakiin xadiid keliyu isaguna kaba wariya marka wuxuu yihi ninka cabdusalaam ilwaabisi qaala xadaanii cabdullahi bnu jacfarin alraqiyu can cubaydillahi bni camrin waa kii marka dhaweyd baan sanadkii hore kusoo aragnay qaala kaana yaxya bnu abi unaysata waa zayd walaalkii oo hiqo ah isagoo ninka aan soo sheegnay ee isba lahaa laa taakhuduu can akhi kadaaban ku isagu been badan buu ahaa oo waa dadka iyaguna dee bal waxa weeyaan arrinkuna waa kaa dee walaalkiiba yaan laga qaadin kolleyna in yar baa inooga hadhay intii deeta hadal muslim baa inoo raacayo sababta ay dee iyagu culimmadu waxaan isu laazimiyeen iyo umuuro kuwa tacalluqsan allah subxaana wa tacaala ala alam xadathanii sulaymaan bnu xarbin can xamaad bni zaydin qala anahu qaal saddexdan sheekhee uu muslim iyo sheekhiisa iyo labada kale ay kala dambeeyaba horaynu soo inagu soo noqnoqdeen oon soo aragnay oo midis adigu way nooguba jir casharada <clears throat> marka xamaad ibnu zayd baa wuxuu yidhi qaala dukira waxaa la hadal qaaday farqadun farqad baa la hadal qaaday cinda ayuuba ayuubu sakhtiyaani agtiisa imaamkii jaliilkaa weeyeen hore u soo aragnay ayuub iyadoo lala joogo ayaa waxaa majliskii lagu soo qaaday nin farqad la yidhaaho farqad ibnu yacquub baa la yidhaah waana nin reer basra ahaa adugu taasba weeye ayaa la soo qaaday fa qaala wuxuu dee kollay waxaa la soo qaadayaa majlis xadiis weeye waxaa la isweydiiyey bal xagga waxwarinta ninkaa wax laga wariyaa arrinkiisu siduu yahay faqaala wuxuu yidhi ayuub ina farqadan farqad laysa saaxiba xadiidin nin xadiid ma aha oo xadiid nin u saaxiiba ma aha oo ujeeddadu marka la eego waa nin caabid ahaa nin saalixa weeyo reer basro ah laakiin dee waxa weeyaan cibaadada iyo salaaxuna waa baab xadiidka dabdintiisa iyo idqaanka iyo xifdiga iyo aqoonta jaanibkana baab kalay noqonayaan marka waxa weeye raggii xadiidka ma aha weeye waa raggii laga qaadan lahaa ee ehelka u ahaa xadiid ma aha weeye <clears throat> walilxadiidi rijaalu yucrafuuna bihi walidawaawiini xusaabun wa kutaabun <laughs> ibnu nuciim baa iyadoo nin la weydiiye yidhi macanaa xadiidkuna rag baa dee uu leeyahay laga wariyo laga qaato markay noqoto makaatib iyo dawaawiin iyo waxyaalaha la qorana dee rag qoraalkeeda lagu ogeeyey ragoo xisaabiya waxaa nin kastaba habaabkii ayaa looga qastaa haddaba ninkani horta waxa weeye nin buu ahaa caabid ah nin saalixana waa ahaa laakiin dee waa taa aynu soo maray oo ragga dee sulaxad ahaa zuhaada ahaa ee jaanibka u ihtimaamayay kollay jaanibkan kale cinaayo ihtimaam weyn umay lahayn waxay ku warin jireen iyagoon been u qastahayn ama tanba dee iyagii qalad badani kaba dhacayay wax mursalay mawsuulinayeen hadal dee saxaabi leeya ama taabici bay rasuulka ilaahay u tiirinayeen umanaanay qastahaynba bal markaa taas wayo deeta wuxuu yidhi cibaaradan fiican nin xadiid ma aha ee ujeeddadu wax kalaa looga qastahay laakiin xadiid dadkii ehelka wahay laga qaadanaya maaha waa farqad ibnu yacquub axadu zuhaad albasra وxdثnي cبدالرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القضان ذkر عnده محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمyر الlayثي weli baabkii baa inoo socda kollay caawaanu baabkan inoo xidhmi doona haddii alla yidhaaho cabdالرحمن بن بشر ayaa muslim ka warinaya waa nin caalim ahaa oo hiqo ah oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu yaryaraa kaba mida qaybtaas walmuslim wakhtiyuunbaabay wada dhinteenoo laba boqol iyo lixdankii hijrada haddaanu laba boqol iyo lixdankiiba dhiman oonu kaba dambaynayo laakiin waa nin caalim ahaayoo hiqa ah oo dee muslim iyo bukhaariba kitaabkooda inoogu sugan alcabdiin nisbadana horaan wax wax lamida usoo aragnay waa reer cabdulqays la odhanayay baa nisbadu ay tahay markaad kutubta ku aragtaan nisbadan alcabdiyo qaala wuxuu ihi cabduraxmaan ibnu bishrin <clears throat> samictu waxaan maqlay yaxya bna saciidin alqadaana imaamkaas baan maqlay oo dee muslim xagga isku waqti geeridiisu cabdiraxmaan haba ahaatee xagga kale uga weynaa waana ninkan u sheekha oo dee yaxya alqadaan oo dee muslim waxaa la arkaa markaa inaanu dhalanba uu dhintay ayuu soo gaadho weliba wax ka warinaya waxaan maqlay yaxya ibnu saciidin alqadaana dukira xaa la hadal qaaday oo la xusay cindahu isaga agtiisa moxamed bnu cabdillaahi bni cubayd ibni cumeyrin ilayhiyo waa nin dee waxa weeye kollay isaguna ruwaadii ruwaaddii ka mid ah kutubtan ummuhaadkana wax dikriya kuma laha riwaayo kuma laha waa nin aad u daciifasan arki doono ninkaas baa isaga la weydiiyey oo arrinkanba mee waa agtiisaa lagu soo qaaday fa dacafahu uu daciifiyey jiddan waa tadciifan baaligan weeye tadciif aad ama daciifin xoog leh oo aad dee markaa ugu xeeldheeraanaya ayuu daciifiyey kolley jiddanna waa mafcuul liajri oo dee waxay naa'ib ka tahay un dee waa mafcuul liajrigiya eh. asalku waxaan la fa dacafahu ay tadciifan jiddan waa tadciifan baaligan weeye aad buu u daciifiyey faqiila lilyaxya yaxya waxaa lagu yidhi <clears throat> adcafu kollay istifaan baa qadaran ahuwa isagu adcafu miyuu ka daciifsan yahay min yacquuba bni cadaa'in ninkaa yacquub ibnu cadaa la yidhaaho miyuu ka daciifsan yahay waa nin taabiciintii yaryarayd kaba mida ah. aabihiina waa imaamkii qiimaha badnaa cadaa bnu abi rabaax weeye imaamkaas waya bal markaas ayaa dhalay laakiin isagu dee sida aabbihii maahee waa nin daciifa kutubtan lixda ana kitaabka nasaa-i buu dikri ama riwaayo ku leeyo kitaabkaasuu ku sugan yahay inta kale kuma sugna bal mar ninkaas miyuu ka daciifsan yahay moxamed ibnu cabdillaahi qaala wuxuu nacam haa ninkaa uu ka daciifsan yahay waa ka liitaa uma qaala wuxuu yidhi yaxya alqadaan baa odhanaya maa kuntu ma ahayn uraa mid u malaynaya ana axadan axad yarwi ama shaksi yarwi inuu wax ka wariyo can moxamed ibni cabdillahi bni cabayd ibni cumayr waa dee dacfigiisu halkuu gaadhsiisan yahay waa nin aad iyo aad u daciifa kutubtana waa kaasoo dikriba inooguma lahaan idhiyo riwaayo kuma laha kutubtan ummuhaadka ah marka ismaaban lahayn ama umaan malaynahayn ba cidi inay wax ka warinayso ama ninkaas waa dacfi heerku kaba gaadhay bal adigu waa nin daciifa aad u daciifa mahmkuna waxa weeyaanuun a'madii weliba ayuub iyo yaxya alqadaan iyo dee raggani waa raggii ibnulmubaarak iyo cilmi uun maahee salaaxa badan waraca badan khashyada badan lagu yaqaanay haddana markay arrinku ka noqday ee umuurahan ciddii aan riwaayo u helahayn kamay aamusina way caddaynayaan kollay hadalka muslim uu inoogu soo xidi doono tanna in sha allahu tacala waan arki doonaa wuxuu yihi muslim raximah llahu tacaala xadaanii bishr bnu lxakami cabdiraxmaan ibnu bishrin baan markii dhoweyd soo haynay ninkanna waa aabihii bishr bnuxakam waa labadan isdhoolo labada sanad ku wada isku xigaba isaguna waa taabiciin atbaacu taabiciintii dadkii la kulmayoodo adigu kolley dee waxaan filaya laba boqol iyo sideed iyo soddonkiibaa dhimashadii bishr bnu xakam waana nin hiqa ah nin faqiiha weliba isagu zaahidna ahaa ama caabidna ahaa waa nin zaahida oo faqiiha ah, oo hiqa ah oo labada saxiix iyo kayrkoodba kuba sugan dee ahna atbaacu taabiciintii dadkaa la kulmay kuwoodii roonroonaa dee inankiisuna waa qaybtaasun oo atbaacu taabiciintii yaxya alqadaaniyabaa kaba mid ahaa waa kan sheekhadiisii kaba mid ah laakiin waa dabaqa waa qolooyinkaa kuwii ugu yaryaraabuu isagu ka mid ah inankiisu waa nin hiqa aan leenahay rijaalu saxiixayn kaba mida ah, faqiihna ahaa caabid ahaa qaala wuxuu idhi ninkaasi samictu yaxya bna saciidin ilqadaana waa inankiisna hadde isagunba wax ka warinaya yaxya ayay labadoodiiba ka wada warinaya isagiiyo inankiisu waana dee cabdiraxmaan caalim ibnu caalim buu ahaa si aan waxaan maqlay yaxya alqadaan oo dacafa xaal uu daciifinayo daciifiyey xakiima bna jubayrin wa cabdalaclaa taas oo bal waa shan nin buu inoo magacaabayaayo dadkii dee eh, yaxya alqadaan oo marka la eego dee isaga iyo ninkii qariinkiisa ahaa ee ee cabdiraxmaan ibnu mahdi dabaqadooda waa nimankii jaanibkan uguba hadal badnaa ninkay dee iskuma raacaan siduu dahabi kaba cabiro dacfigiisa isku raacaana waa nin dhaawacan oo dhaawaciisaasi aanu dhaawac bogsi lahaynba jarxigiisaasi laa yakaadu yandamil ujeedada dee kol hadday labadooda ay qowlkaa ay wada maraanna waa dee kolley waa nin dee aad aad u daciifown ama daciifown bal markaa wuxuu daciifiyey xakiim ibnu jubayr nin la yidhaaho ayuu daciifiyey kollayna dee waa ragga ducafada waata aan sheegayna kutub badan oo culimmadu ay jaanibka aada ugu ururiyeen oo dee raggan kalaamkooda iyo riwaayaadkooda wax ka mid ay kuma sugan yihiin baa jira ninkana xakiim ibnu jubayr baa la yidhaha waa nin siqaaru taabiciin kaba mid ah ujeedadu taabiciintii raggii ugu yaryaraayee midharhkii ugu dambeeyey saxaabo arkay ama laba kulmay buu kaba mid ahaa asxaabu sunan alarbaca kutubtooda waa ku wada sugan yihiin ninkani kollay waxyaalihii laguma sheegay inuu tashayuca aada ugu xeel dheeraana waa la sheegay waana nin daciifa ninkaa waa daciifiye wa cabdalaclaa ninkaa cabdulacla la ydhaahna cabdulacla ibnu caamir baa la ydhaahaa waa waanin jullu ahlilcilmi ay daciifiyeen kolayna isagu in yar ka yar dambeeyey uun xaafid ibnu xajar taqriibkiisa saduuq buu kaba cabiraa laakiin aqlaadi ama akhta ay kaba dhacdo se tirmidi oo kale isna asxaabu sunan alarbac waa ku sugan yahoo xadiid uu taxsiiniyey baa jirta xaakimna waxbuu u tasxiixiyey walow dee tasaahulkiisii ay tahay bal waa ninkaa laakiin in badan ay daciifiyeen wadacafa waanu daciifiyey yaxya yaxya cibaaradan eega kitaabkiina u fiirsada bal sida sawaabkan iskaga horeynaya horta wadacafa uu daciifiyey yaxya yaxya wuxuu daciifiyey waa yaxyayii horeynu haynay muuse bna dinaarin muuse bnu diinaar ninkaa la yidhaaho uu daciifiyey oo macnaa waa nin saddexaad oo yaxya saciid bn saciid alqadaan bishr bn alxakam baa ka maqlay uu daciifinayuu leeyay ninkaa iska jira waxaa ka warinina riwaayadiisu dee ma sugnaa ama de waa ninkaa daciifka waxaa jirta dee carabkan ka baydweye waxa ii taalla oo inoo wada taalsan filayo in haddii ani ola waa islaax lagu sameeyey kitaabkee wadacafa yaxya bni muusa yaxya bna muusa bni dinaarin oo markaa hadalku noqonayo waxaa kaluu daciifiyey nin la yidhaaho yaxya bnu muuse ibnu dinaar arrinkuna nusqooyinkii muslim bay dhacday muslimna tani kamay dhicino waa ruwaadii ka dambaysay bay leeyihiin ayay kaba dhacday waa ruwaadii kitaabka sawaabku waxa weeyaan ibnidan baa la xadfayaan jirin kitaabka dhexdiisa laguma islaaxinayo waayo usuushii horay dhacday tani walow dee muslim kamay dhicina ruwaadii ay kaba dhacday marka ninku waa yaxyii horaynu soo haynay uun ninkana waa nin uu daciifinayo muse bnu diinaar la yidhaaho maaha yaxyu inuu ina muuseya laftigan ibni baa ziyaada kitaabka ku ah laakiin usuushii horey dhacday waana dee aimmadii horeba ay ku baraarujiyeen xufaadii ay ku baraarujiyeen qaladkuna waxaa leeyahy waa min riwaat alkitaab kitaabka raggii soo wariyey ee muslim maaha isaga kamuu dhicin oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa nin la yidhaaho muuse bnu diinaar oo isaguna raggii dacafada ahaa kaba mid ah oo de taas buu yaxya isagana waa daciifiyey ninkaasna uu daciifiyey musa bnu dinaar la yidhaaho bal musa bnu dinaarkana waa isaguna raggaa dacafada ah kaba mid ah aadna loo daciifiyey oo waxa weeyaan ninkan isagana aad baa loo daciifiyey dacfigiisana waa laysku wada raacsan yahay bal barhkood been bay uba nisbeeyeen riwaayana kuma laha kutubta lixda ah riwaayo kuma laha kutubta lixda ah kuma laha bal ninkaasna waa daciifiyey waa nin dacfigiisana ee waxa weeyaan la wada daciifiye weeyaan <clears throat> muuse bnu dinar wa qaala waxaanuu yidhi xadiiu xadiidkiisu riixun dabayl weeye ujeeddadu bal dabayl dee hawada miyaad qabsan karta ma ictimaadsan kartid macnaa laa yuctamadu calayh xadiidkiisa waxa uu sheegayo taas iyada lama ictimaadsanayo oo waaba taasoo oo in dee waa ninkaa isagu aada u daciifka macnaa xadiiu kama laa yuctamadu cala riix isagana xadiidkiisa lama ictimaadsanayo wadacafa waxaa kaluu daciifiyey muuse bni dihqaana nin muuse bnu dihiqaan la yidhaaho ayuu daciifiyey oo bal ninkaasna isaguna waa nin aada u daciifa oo ninkana muuse bnu dihqaanna waa daciifiyey wa ciisa bnu abi ciisa almadaniya waa nin kaleo isagu isna matruukba ahaa aad u daciif ahaa ciise bnu abi ibnu abi ciise la yidhaaho markii dambu madiine dega asalkiisa hore reer ciraaq buu ahaa bal ninkaasna isagana waa daciifiyey oo kole alxanaad iyo alkhayaad iyo alkhabaad intuba xirfooyinuu isaga dambeeyey bay ahayd bay dhahna xataa alfiyada siduu matniga kuma sugan yahay baabka muctarifka iyo mukhtalifka isagii nin kaleo isaguna saddexan wasbe ay kuba kulmeen uu beyd kuba jamciyo ee bal adigu ninkaasna uu daciifiyo qaala wuxuu yidhi bal intaas horto marka macnuhu waa maxay waa shan nin oo yaxya alqadaan dhammaantoodba uu israaciyey oo dee ha kala sii liiteene laakiin raggoodiio ducafo ah oo riwaayadoodu aan la xujaysanayn la ictimaadsanayn oo bal shantaas uu inoogu dambeeyey ninkan muuse ciisa bnu abi ciisa almadani intaasba weeye qaala qaaladan waxaa leh muslim baa leh oo qaala wuxuu yidhi muslim <clears throat> muslim baa wuxuu yidhi wa samictu waxaan maqlay alxasan bna ciisa nin xasan ibnu ciise la yidhaah baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala lii wuxuu igu yidhi ibnulmubaaraki imaamkii ina mubaarak xasan ibnu ciisa ibnu maasarjis baa la yidhaah wuxuu kutubta u yimaadaa mawla bni lmubaaraki ina mubaarak mawlihiisu u yimaadaa waana nin hiqo oo ragga taabiciintii laba kulmay kaba mid ahaa asalkiisa hore nin nasraaniyu ahaa laakiin wuxuu ku islaamay waxa weeyaan dee ama sabab islaamkiisa uu ahaa cabdullaahi bnu lmubaarak tiibaa deeta wala ahaan loogu nisbeeyo mawlahan loo sheegaye loo nisbeeya xagga islaamnimay ugaba timi sida bukhaariba marka la leeyaha aljucfiyi ama de waana reerkaas be in waa nin reerkaa ka mida awowgiisa labaad uu gacmihiisa kuba islaamayo waa nisbada ama walahaasi wala islaamnimo weeye kana isagu waxa weeyaanun waa walaha isagu islaamo waa laakiin nin oo markii uu islaamay dabadeed cilmiguu bartay waa rixleeyey waa u socday bal markaasna dee waada ninkaas riwaayaad kala duwan ama dee kutubtiina inooguba sugan kutubta inooguba sugano waa nin hiqa ah oo cilmigi kala adigu cilmi badan yeeshay markaas intuu soo islaamay dabadeed markaa horena nin nasraani ahaayo iskaba ladano duca uu adigu u duceeyey adigu lagtaa iyo ku islaamay haddaba xasan ibnu ciisa ibnu masajir masirjisba wuxuu leeyahay qaala libnu lmubaaraki waa mawlihiisii ina mubaarak baa wuxuu igu yidhi idaa qadimta calaa jariirin jariir haddaad u tegtid jariir waa jariir ibnu cabdilxamiid oo markaa raryiguu joogo horeynu dee kitaabka ugu soo araragnay jariir ibnu cabdilxamiid dee waana nin loo rixlaynayo cilmi baa loo doonanayo dadku way socdeen markaa sheekhaa jariir la ydhaahaa haddii adigoo cilmi doona aad u tegtid